yeesha rafci heeda hooyaday adabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho bulshadu ka dhex tumee cayaaraha kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena kulanka keeneen wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale kulanti wanaagsan saaxiibayaal barnaamijkana kulanka keenan waxaan kugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan ee maalintaas warbaahinta caalamku ay hadal hayso qodobo dhowr eed maantana ku maqli doontaan haddii alla idmo waxaa ka mid ah donald trump oo tagaya maxkamad loogu yeeray oo new york ku taalla si dacwad isaga ka dhana loo qaado lamaanihii goob ay xafladda arooskooda ka socotay dalka ciraaq uu dabka ka kacay oo la sheegay ilaa hadda inay hadlilaa yihiin waxaan sidoo kale lehaynaa safar bas lagu galo kii ugu waqtiga dheeraa dunidan iyo meesha dhacdadan ay ka dhacday booliska dalka sbain waxay xireen dad saarnaa diyaarad nooca rakaabka qaada ah kadib markii ay ku dhex dagaalameen saynis soo saaray tallaalka covid nnteenna abaalmarinta noobelka layihahda ayaa la siiyey waxaa sidoo kale barnaamijkana ku jira warar gudaha ku saabsan ee kaalinta suugaanta iyo xubnihii joogtada inoo ahaa kusoo dhawaada mar kale iyo kulanka kene jacaylkan cidla kula go'doomay igargaar dhibtaadii igu gooniyowdo gaariyaato naftu gamaladdiide gargaar dhibtaade igu gooniyowdo gaariyaato naftu gamaladide Maria شحا qalab caraabe noloshabay geeri garabkeeda taada waa gelin adduunyo laga galab caraabe shabay geeri garabkeeda taala gududan habeenkii dhaxantayo gawra kaga boodsan waaya igaciirsimooda kee dhaxantayo gawra ka gaboodsan waaya gigo lama guntaado oo layskumana gooye gabadhyahayoogowo haygooniyaynin si lama guntaado layskumana gooye eh. gabaryahayogowo eh. hay saabsan wayede ku gebi dhaacaysa waa loo gaaraaba gudka laguma tuure ka gaabsan wayede gebi daacaysa waa loo gaaraaba godka hamadayda guurbaan gabadh jeeda adna iga gudoomo haydooniyaynin hamadayda guurbaan gabadhyay u jeeda adnayga guddoomo haygooniyayne salaamo cododka macan fanaaniinta faadimo cabdulaahi kaahin maandeeq iyo ilaahay ha u naxariistay cabdulaahi diiriya sooraan ayaa heystan ku luuqeynayey hay gooniyeynin ayaa halkudhiga yirahdaa eradii laxanka baa isla cabdulaahi diiriya sooraan ayaa laga hayaa kun iyo sagaal boqol iyo afar lixdankii heesii soo baxay qeyb ka tahay daafuur bayna noogu tahay barnaamijkeena kulanka kenen maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiya ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee boqoaaatanyotoddoba sanohaddan uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay ee ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka k nn baan ahay ma anaan garannin aqoon xokaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn

barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan saaxiibyaal idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan hirka f m sideed iyo siddeetanka sidoo kale nagala socotaan baraha bulshadaan ku leenahay bugana idaacadaha xogmaal iyo sidoo kale kala afam iyo wadan naga dhegeysanaysaan waxaa jira digniino soo baxaya oo la xiriira arrimaha isbeddelka cimilada waxaana qubarada deegaanka ku takhasusay ay si gaar ah uga sii degayaan in toddobaadkan gaar ahaan maalinta arbacada ilaa maalinta khamiista meelo kamid a ah gobolada bartamaha ilaa waqooyi bari wadanka kenya ay ka di'i karaan roob lixaad oo dabeela wata hore ayaa hay-adda maarinta masiibooyinka ay uga digtay in khatartaasi ay soo jirto meelo kamida ah gobolada dalkana waxaaba kasii xurtay roobka xilliga deyrta mahaday oo gobolka shabeelada dhexe ka tirsanna maanta wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaan in webiga shabeelle oo halkaasi mara uu fataxad ka sameeyey waxaanu la xiriirnay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada mahaday oo saalax buleil xaaji la yidhaahdo sida maaragtay saadaasha adduunka lagu warhayo ee laga warqabaa inay maaragtay obalation oo sdhacaayo oo maaragtay lar iyo dabeen iyo weli iyo waxa dhan isqabsanayaan bisha octoobar gudaheeda ilaa maaragtay aakhirka november waa culeyskaa shaa jira kalka waxaa xaqiiqda tahay shiraqeena qaagta shalay oo maaragtay magaalo madaxda maaragtay gobolka iiraanka yeedhaysa oo culeyska madaxaygana webiga kuga hayo waxaas hadda calaamadaha lasoo gari ma aragtay hirshabelle isdeed gaar ahaan degmada mahadey siiba xaafadeeda maaragtay kacaanka oo maaragtay ilaa afar meter oo hadda bihii kukhuluhuyaan oo saaka ilaa hadda aw socdo dhibaatadaasaa jirta oo fatahaad webi ah cirkana maaragtay sasaan oo roobaadoo xoog leh ayaa u leeyahay saa aaweed waxaan ugu baaqaynaa dowlada federaalka dowlada isteedka hirshabeelle iyo wasaarada beeraha kuwa heer federaal iyo kuwa heer isteedba waxaan ka codsanaynaa degmada mahadey in laga soo gaaro ishaas oo hadda ku bilaabatay biyaha ila afar saac ay hadda socdaan ilaa kaleetana si la hubo waa aragtay kuwa moyka iyonte kuwii kaleento maaragtay rakhayla cumar guudle iyonte buulo axmed hirshabeel holweyn ay ka qabatay oo muhimkeeda leh laakiin ma hadday hadda waxaa ka dilaacay fatahaadii ka dilaacday muddo afar saac ah hadda kusii socdaan cid umamaqalale celna uma hodna kalka waxaan ka codsanaynaa siiba wasaaradaha heer federaal iyo wasaarada hirshabelle isteed inay maaragtay tallaabada ka mudan oo ay ka qaadaan oo wax laga qabto oo weliba waxwaan si oo maaragtay shiidla baryaa weli iyo kulmis taasna weliba waa bannaan tahay intaasaa magacoodsi ah heer caalami iyo adooyinka oo w b intii ku howle dawaano khalabiyo baldoosaro wixii karaankooda ay awoodi karaan ahaana anagaa ma haday aanka maamul ahaan haysana wuxuu ku ahaysanaa laakiin materiyaaliskii aa naga maqan intaas in noogu gacan sidaan doonayno haddii noqdo waa yahay bal imise qoys ayaa barakacday saakay fatahaaddu goormay bilaabatay maxalay mase saakay taasmaaladeeda waa dambaysa oo waxay dheeri duraad idinka soo siideen laakiin afarjaac kanis waa ogtaankaa jirta inta fataa oo barakacday malakhay aad si karo abood ugu yaraan laba iyo toban saac mugiika soo wareegtaa la ogaan karaa waxaasoo culasa meelihii u barakaceen iyo kalkaashidaas waxaan ku xoogeynaa ilaa heer caalami dadka ka soo deeda degmada mahagdeey oo u dhashay oo ku dhashay inay heer caalami yaas barahajarina gacan weyn ka saarta maadaama dowlada federaalka guud ahaan qaranka soomaaliya oo ummadii oo maaragtay dhibaatada badneed maaragtay codkaasna waa saalax buleel xaaji gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada mahadaay wuxuu nooga warbixinayey fatahaad webiga shabeelle uu ka sameeyey degmada mahadaay barnaamijka kulanka keenana ayaa dhageysanaysaan saaxiibayaal magaalada muqdisho maanta waxaa ku geeriyooday ilaahay ha u naxariistee cali ugaas cabdulle oo gudoomiyaha gobolka banaadir duqa muqdisho soo noqday intii u dhexeysay sanadihii kuni sagaal ilaa iyo kuni sagaal waxyaabo badan ayaa lagu xasuusanaya hawaayihiisii xukunka hayay oo horumarin badan oo gobolkani banaadir ka sameeyay laakiin sidoo kale wuxuu udubdhexaad u ahaa siyaasiyiintii dowladaha dalka soo maray dowladda dalka soo maray wax aasaasay wuxuu qayb ka ahaa odayaashii tegay ama siyaasiyiintii tegay shirkii carta sanadkii labada kun ee lagu soo dhisay dowladdii kumeel gaarka ahayd madaxweynaha ka ahaa cabdiqaasim salaad xasan waxau markan ka hadlayaa sida uu ku yimid fikirka afar dhibic shan beelaha soomaaliyeed ee wax ku qaybsadaan oo shirkaasba runtii meeshii lagu qaadadhiga uu ahaa arrinta la yidhaa afar iyo bar fikraddeeda jabuutiyaa lagu aas anaana lahay cid kala lomay maalintii ismaaciil cumar la hadlay dadkii soomaalida ahay waxaa warkiisa ku jiray saddex siminaaran aqoon-yahanka soomaaliya u qabtay toban qof oo meel isula jeedana waa ka waay waxaa dantu idhaaf sii weyday boqorada soomaliya in arrinta soomaaliya u dhiibto oo hina bir qawlay cidii joogtaa joogta runtii aniga cali waa naqay ma siyaasadda soomaaliya boqor agtimid war boqor wixii loo duuba sam noocaas ma waxay xoogayntiisi markuu warka ka baxay soo jeediyeen lix meeloodo me labaatan boqora oo labaatan walba guddoomiya leed haleeda ka rabay su-aalaa weydiiy waxaan ii bal lixda kala sheega waa shawreen waa ka naqniin <laughs> shirki waa la xiray waa lagu kala tegay anugu waa yaabanahay waxaan la yaabanaa boqorada systemkoodan wax ka aqaan iyo siyaasadda soomaaliya hadda saan u taado say la yeelaa barnaamijkii waa la calaajiyey biilaa loo kala baxay waa laysu yimid waa la kala tegay dabadeedna waxaa la yidhi qolo walba ha timaado qolada isu ku gudan waa qalal loo taag waayo hawiye la yidhaha waa cid walba ka coogi baleysiis luqadii waysanimada waxaan imaa hadday hadday mala guddoomiyama ma dooran kara wadoy boqoradiina mid guddoomiya ma dooran kartid yahu hayda guddoomiya sheegisaa waxaan guddoomiye ma dooran karne shir guddoonaan dooranay waayahaada taasaa karlanay shir guddoonaan dooranay afhayeenaan dooranay boqorada hawiye guddoomiye guddi hoosaad na guddoomiyaan u dooranay dabadeedna ajandaan samaysanay saddex qodobo oo koow ah boqorada soomaaliyeed inay guntadaan bulshada soomaaliya sidii laysugu keeni lahay oo arrinteeda xal logeyna qodobka labaadna boqor soomaaliyeed oo maanta joogay jabuuti waa inuusan xusuusan meyshi lagu caleymasaaray oo danta soomaaliya xusuusta saddex in loo halgamo la ysu tago beelu isu aruuriyaan sida arrintaa loo meel mari laho markaan guriga tegaan horta aabba hau sheegi jira daarood waa la sheegi jiray digrimil waa la sheegi jiray haye dirna waa la sheegi jiray hawina waa la sheegi jiray afar baan inu haa ok waxaan afar taxaan ku dhex jira dadka la yaqaana ku dhex jira oo looma ooyaanka oon weligood xibin baa rabaan iyo xibin dawlad midna helin qolaa aysan ku dhex jirna male afar bartida soo xambaarsanay subax aan waa wadahan ahan inta kii shalay jiniyu qabaa layday soo ah, waxa uri intay degan yihin intay subcaal leeyihin aday kula cabaan adaana ku faridee ka kacan allah ilahi waaruna alas in bar la siiyo oy bar qaataan beelaha waaweynna ay mataqaanaa iyaguna qaybtaas qaataan aan guddoominay warqadaan qornay guddiga siyaasadda jabuuti aan u dirnay waa noo soo jawaabay guul waayay dhaheen shaqadeenaan wadanay subxinta warqad ordisaan noo timi oo la leeyahay wixii shala aad sheegteen waa ka gaxwa lixaa wax lagu qaybana waad su-aasha ay ka naqdeen mogtaha markii shirkila joogto waxaa la yidhi waxaa la kala qaaday ciddii reer mataqaanaa oo diraheed marka isaaq gaaraa laga dhigay dirta kale gaaraa laga dhigay qoladii oo aan nuska ka dhignana waaa qoladaa waaweynayba la saneyn haweenaana sheegaya iyo jinniga daaroodka qashika waa la soo qora mana laga hadli karaan warqadi waa nooloo keena waa sfirfiri yaana isfirfiri raga ala laga dhigay geedda aan ka hadalna waa la isfiiriyo waxaani waryaasha cidgaraasow suldaano adiga shalay tacbaa tiri matin haa jinigii runta haddaan tacbaahay eena kaniga adaa tegaynin guddigii siyaasadda jabuutiyo qayilaya oo la fooxsan yahay waxaan idhi waa nimid warqadaad soo qorteen u dambana waa aragnay doodaan ka qabnaa waraan qabnaa waraan wadanaa afar iyo aflay miya mase waxbaa ka sheegi karna maxaad sheegayaa inta qaadkii waxay dhamay la tagta jalankeena dhinac ugu bax waxaan i dawladda jabuuti aad tihiin waana idin waafaqsanahay idinma diidanin waana idiin nimid waana ku mahadsantihiin laakiin saaad u dhan tihiin kaligiin inaad bir tihiin ogtihin hal qof idin tarixno ilahay markuu ku gargaara mugta waa wanaagsan janankii ayr ilahay baa igu inay run tahay afartii bar dib loogu noqday markii halkaa la joogo waxaa see wax loo qaybihaa waxaa la yidhi barka horta meel baa dhigay iyo weligood waxma helina meel ha loo dhig walaalo afarta qolo walba lixdan iyo sagaalki waxay ku laheeday doorashadii lixdan iyo sagaalki waxay ku laheed baarlamaankan inta kuheerdanka loogu dara allah unaxariista codkaas wuxuu ahaa waraysi hore looga qaadaama hadal hore u jeediyey cali ogaas cabdulle oo maanta magaalada muqdisho ku geeriyooday wuxuu ahaa aqoon-yahan siyaasi soomaaliyeed garan duqa magaalada muqdisho iyo guddoomiyaha gobolka ayuu soo noqday intii u dhexeysay sanadii kun iyo sagaal boqol toddobiyo sideetankii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii weli waxaad dhegeysanaysaan saaxiib yaal barnaamijka kulanka keenan magaalada muqdisho radio kulmiye ayuu idinkaga imaanayaa maantana baraha bulshada waxaa sidoo kale aada u haysata hadal uu jeediyey guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida korneel ama gaashaanle sare xasan cali nuur shuute shuute waxa uu la hadlayay saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga gaar ahaan naagootada gorgor la yiraahdo oo uu dardaaran dheer u jeedinayay markaana uu u sheegayay in wax walba ay ka horumariyaan danta ummadda iyo dalkaba sidoo kalena ay ka shaqeeyaan in dalka ay ka qabtaan wax kasta oo dhibaato ku ah tusaalooyin badan ayuu soo qaatay tusaalooyinkaas waxaa ku jiray marna sadaantiisa xukun dilow ku xukumay ama toogasho ku xukumay inay saaxiiba dhow ahaayeen sidaan ayuu nooga sheekay deeqo qofaa taqaanaan oo shaqo uu awooday inuu qabto aanan qabaninoo ka seexda inuu ka seexda keliya maaha meeqaa taqaanaanoo shaqada loo dhiibay inuu sax u qabto si cagsigeeda u qabto ka shaqeeyey waxaa aragteen soomaha saraakiil la dalacsiiyey oo darajo la siiyo dalkan amnigiisa suga inta la dhahay ayay laftigooda qaraxa soo geliyey ma jirino ma arkino meeqaa aragteen ganacsado ah oo hantiilo ah oo lacagtii danta guud canshuurta intuu la dhuntay haddana siiyey kuwa argagixisada asoo lafihiisa ubaqaa dhahay kadibna asaga ay qarxiyeen gurigiisii cunugiisiina ay dileen asaga markii dambe mar ilaa iyaga la dilo la dhaho waa idinku qaldana idinkama idiin wadin war waa bixinayna canshuurta maxaa ii dhaafteen idinka kuwaan siinaya ima dilna markuu dhahay war waa kugu qaldanay raalnaqa la yidhi dadkii ehladiisi markay tageen meesha meeqa saasaa jirto aan la arkay ma dhowa meeqo qofaa dembigii ogtaha la qarisay oo xitaa maxkamadihii marka laga wacaa ka been sheegay waa badan yihiin dembiilayaal badanaa waddada socdo sababta la xiriirta keliya waxaa waaye inaanaan la dhihin ninkaan maalintuu dembiga gelaya anaa u jeeda maxkamaday qaba aanaa la dhihin wuxuu og yahow qofka qaryaha macnaha sheegi maayo sideedaba waxaa ogaataan dal sidiisaba waxaa burburiya dagaal iyo mushkilo iyo violence iyo mushkilad gacankahadal oo ka dhacda maahane dadkiisoo hagrada oo si saxa u shaqay waayaa burburiya dal sideedaba kan dembiga galay oo ama askariga ah ama sarkaalka ah oo aad og tahay inaad sheegtaan rabaa kan qaladuu sameeyaaldhaha waa u naxariisinaysa qofkaas inaa fahantaa la rabaa waa u naxariisinaysa maaha hadda waxaa qalad laga fahmayba qofka inuu runta sheego baxarun ku gelahay ku leeyahay baxar ku gelaya maxay tahay waa daciifnimo qofka ku jirta macnaha dacfi qofka ku jira waay anaga waxaan xasuustaa nin saaxiibkay ah oon banoon isla cayaari jirin oo guri aan wada jiifa jirnay isbuuc saddex maalin ayaa nin dilay maxkamadaa la keenay aadaan saaxiib aan waa isla kornay ninkii qoryu wata meel waduu maraaye ciyaal yaro banudheel ma dhac biyaa ka dhacay dheheen tuula jeesto wadax madaxa badka mari ninkii waa la keenay war maxaa u dishay ninki war ma dhaco dhaha qorayga waa ma dhac ma ku dhahaa qoroga adna mid kalo ma dhac dhahayaan kugu dhufanayna waa lagu toogashaan ku xukunna macnaa ninkaas waa toogashaan ku xukun siaan u jeclaana mali kartid ninkaas aadan saaxiibo u ahayn macnaa xaqiyaan ka uufinaya macnaha ma inaad ah, ah, nasiibuu lahaayo dadkaa marka mar dambe cafigido tirka loo sii dadkaa dhaheen waa cafin magaaladuu jooga hadda saaxiib waa igu yimaadaa asugu ciidanka waa kada waa laga saaray sargaal weliba ahaa ninkaas markaas ciidanka waa laga saara haddaba banaanku joogaa ciidan dambe isugu laabanna mar dambe lagu cafimaaye ma dhaca biyaa ka dhaca iska cunugiriisoo ku dhacdo sarkaal se madaxa ugu dhafanay xabad suuragal maaha macnaha ninkaasa dadku ay jecel yaha waa isoo raadiyaa saaxiibaan nahay sidaynaan saaxiib u nahay toogashada markaan ku xukumaay muugu daraahayna saaxiibtinimadeena ku ilaalaaya macnaha toogashada saaxiibtinimada aan ahayn waa ilaalaaya macnaha saan toogashada markaa ilaalinta la ila gaarta macnaha nin waxaa ladinka rabaa saaxiibadiin inaad runta u sheegtaan ladinka rabaa qofka qaladka galo askariga inaad waanisaa laydinka rabaa waanadana hadalkana waxaa ka fiican ficilka wuxuu horta adiga adoo jiif haddaa tirahda ka warran xerada joog suuragal maaha war xerada anaa joogay kaalay imaa in la yidhahdaa dadku kaama caqli yaro ilaalaan lagu dirsanin waay taliyaha ama gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya gaashaanla sare xasan calinoor shoote ayuu ahaa waxa uu la dardaarmayey saraakiil saraakiil xigano ka tirsan ciidanka xooga barnaamijkaad dhegeysanaysaan waa kulanka kenen ku barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan saaxiib yaal kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan wasiirada arrimaha dibadda toddobiyo labaatanka wadan ee xubnaha ka ah ururka midooda yurub ayaa ku shiraya dalka ukrain oo ay dagaalo ragaadiyaan iyadoo kulankoodanu noqonaya kii ugu horreeyey ee abad ay ku yeeshaan meel ka baxsan xuduudaha ururka iyagoo taageero u muujinaya xukuumadda kiyef shirkan oo aan la shaacin ayaa dhacaya iyadoo dowladda ukrain ay ku dadaaleyso inay ku biirto ururka midooda yurub mustaqbalka dhow ruushkuna waxa uu si buuxda u weeraraya ukraine kaas oo hadda galay bishii labaatanaad waxaa maanta isugu yeeran isugu imaanay wasiirada arrimaha dibadda ee midooda yurub ee kiyev kulankii ugu horreeyay ee ebid ee dhammaan dalalka xubnaha ka ah toddobiyo labaatanka ah meel ka baxsan xuduudahooda madax siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda yurub joseph borrell ayaa sidaasi ku yiri isagoo jooga magaalada kiev mustaqbalka ukrain wuxuu ku dhex jiraa midooda yurub ayuu sidoo kale intaasi raaciyey saraakiisha ugu sarreysa ee ka socda caasimada midooda yurub ama ee tagay waa saraakiisha ugu sarreysa ee ka socda dowladaha ururka midooda yurub ee booqday kiev tan iyo bilowgii dagaalka laakiin waa markii ugu horreysay oo shir rasmi ah ururka midooda yurub ee lagu qabto caasimada wadanka ukraine wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ukraine dimitri kuleba ayaa bogaadiyey kulankan waxaana uu qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka uu ku yidhi waan ku faraxsanahay inaan soo dhaweeyo wasiirada arrimaha dibadda ee eu ama midooda yurub kulanka taariikhiga ah ukraine wuxuu intaasina raaciyey markii ugu horeysay taariikhda meel ka baxsan xuduudahooda ayay hadda ku shirayaan laakiin waxaan sidoo kale u arkaa buu yidhi mid kale oo guud oo guul ah ukraine waxa ay sidoo kale u ogolaan doontaa arrintan ama ay u fasaxaysaa inay ka mid noqoto dowladaha ku jira ama u sahlaysaaba layiri dowladaha ku jira ururka midooda yurub wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska catherine clung ayaa sheegtay in kulankan uu caalamka u yahay wax weyn ama uu calaamad u yahay bay tiri moscow go-aanka midooda yurub ee ah in la taageeray muddada dheer xukuumadda kiev waxaan muujinaynaa taageeradeena joogtada ah iyo midda kale aan joogtada ahayn ee ukraine ilaa ay ka guuleysato cadowgeeda waxaan kale oo ay arrintan farinu tahay ruushka inaan ku xisaabtamin dalkeena ama uusan ku xisaabtamin dalkan uu qabsado wadamada xubnaha ka ururka midooda yurub ayaa waxa ay sidoo kale hadda ay ka fakarayaan oo sidoo kale ingiriiska iyo mareykanku ay ka mid yihiin waxa ay ku taageeraan dowladda dalka ukraine mid ama siiyaan taageero military iyo taageero dhaqaale tan iyo markii ruushku uu dalkan ku duulay oo ay aada u caawiyeen abaalmarinta nobel briska la yihaahdo ee dhinaca psychologiga iyo daawada waxaa la guddoonsiiyey lamaano saynis yahano ah oo hormariyay baa layihi technolojiyadda horseeday tallaalkii ama r n a covid ee covidka loo isticmaalayay labada lamaane waxaa kala yihahdaa professor katlin corico iyo drow wellisman waxaana ay wadaagi doonaan abaalmarintan waxa ay ku guuleysteen baa laleeyahay teknolojiyadoodu waxay ahayd baa layidhi tijaabo ka hor masiibadii xanuunka covid nineteen laakiin hadda waxaa la siiyey malaayiin qof oo dunida ku nool si ay isaga ilaaliyaan xanuunka covid nineteen isla teknolojiyadan m r n a ayaa hadda laga baaray ama lagu baarayaa cuduro kale oo uu ku jiro kansarka guddiga abaalmarinta nobelka ayaa yidhi shaqhsiyaadka ku guuleystay waxay gacan ka geysteen heerka aan hore loo arag ee horumarinta tallaalka inta lagu jiray mid ka mid ah khataraha ugu waaweyn ee caafimaadka ee aadanaha soo wajahay waqtigan casriga ah labadan lamaane ayaa loo sheegay inay ku guuleysteen oo telefoon baab loogu sheega leeyahay in ay abaalmarintan ku guuleysteen muuqaalada laga soo duubay waxay sheegeen inay aada ugu faraxsan yihiin guusha ay gaareen madaxweynihii hore ee dalka mareykanka donald trumpna waxaa la filayaa inuu uu kasoo muuqdo maxkamad ku taala magaalada new york ee dalka mareykanka si uu uga furto dacwad ku saabsan ama loogu furo baa layidhi musuq dacwad ku saabsan musuq maasuq ku kacay oo madani ah taas oo ka dhigaysa in uu si gaara ganacsi ugu jiray islamarkaana hanti badan oo lunsaday donald trump iyo laba wiil oo dhale oo ku jira ururka trump yiraahdo ayaa lagu eedeeyey inay qiimeeyeen ama hantidooda lagu qiimeeyey wax ka badan laba bilyan dolar islamarkaana intooda badan ay wax isdaabamareen kusoo gashay toddobaadkii hore garsooraha magaalada new york waxa uu xukumay trump inuu mas-uul ka ah buu yiri khiyaano dhinaca ganacsiga ah kooxda qaranada ah u doodaya ayaa isku dayay ayagana inay ku guultaraystaan waxay ka fogaanayaan inay ku guultaraystaan in arrintan ama madaxweynaha la eedeeyo iyagoo isku dayaya ama hore ugu guultaraystay in kiiskan dib u dhigaan talaadada la soo dhaafay garsoore athras engron ayaa go-aamiyey in trump uu hantidiisa si qaldan ugu hadlay boqolaal milyan oo dolarna uu si qaldan usoo galay xeeraliyaha guud ee magaalada new york latinia james ayaa hadda raadinaya in trump lagu xukumo ganax dhan laba boqol milyan oo dolarka mareykanka ah maadaama qalad weyn oo dhinaca ganacsiga uu galay qodobo kale ayaa saaxiib noo soo socda barnaamijka kulanka kenan ayadna dhegeysaneysaan k Thank you. ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha ana cudurkan igu dhacay mizigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay caroosan dhinacaysa saare dudubato geelqab ma dhadhamiyo geeda u gadaasha dhuubtaay anna cudurkanigu dhacay wamisigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay caroosan dhinacaysa saare dhayahaygaay calaf lagama dhunteen mala way calaf lagama dhunteen kitaabay sukendiga calaf lagama dhunteen maladhayahaygaay calaf lagama dhunteen kitaabaysu kendhiidakhtarbai suukiin qori adna qaadina weli madhaadani dhakhtar baysukiin qoray qaadina weli madhaadani qaadina weli madhaadani sida dhaydaacana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dayalhaw umalaynini dhuuxiyo laafahaa'i wa wax dhiiga kaajaqa caafimaadka kaajara maydhanan ka geeliyo sida dhaydaacana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaayalhaw malaynine duuxiyo dhaay calaf lagama dhunteen ballaadhaay haygaay calaf lagama dhunteen kitaabay sukendiigayallaadhaay haygaay calaf lagama dhunteen baladhaayahaygaay calaf lagama dhuunte kitaabay sukendakhtar bay sukeen qoray adna weli madhaadanid dakhtar bay sukeen qoray adna weli madhaadanid adna weli madhaadanid dhakarbasukiinquray adna weheli madhaadanid dhakarbasukiinquray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid dhalay baan ku dhadhoodiyayoon dhabta kugu hayayoon dhibta ka ilaasha sida ruux dhallaano hurdo looga dhaartaan hadba dhinacyadiinsiiyo wadna kugu dhaweeya sida ruux la dhalay baan ku dhadhoodiyayun dhabta kugu hayayun dhibta ka ilaashaasida ruux dhalaano hurda looga dhaartan hadba dhinacyadiisiiyo wadna kugu dhoweeya balaadhaayahaygaay calaf lagama dhunteebalaadhaayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukendiigay maladhayahaygaay calaf lagama dhuunte kitaabay sukendakhtar bay sukeen qoray adna weeli madhaadanid dakhtar bay sukeen qoray adna weeli madhaadanid adna weeli madhaadanid baysukinquray adna weheli madhaadanid dhakhtar baysukinquray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid waa xagaag maxamed cali burci ayaa haystaan ku luuqeynayey dhakhtar baa isku keen qoray barnaamijkeena kulanka keenan ayay qayb nooga tahay heese kalea noo soo socda oo aad maqli doontaan haddii aan laheydma markaan dhinaca xubnaha aan eegnay waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay lul maxamuud aadan ayaa la diyaaraa mahadsanid burhaan waa isniin taariikhduna waa labada bisha oktoobar sanadka labada kun labaatanka waa maalinta laba boqol toddobaatan shanaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan sagaashan cisho hadii aan laydmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii labada kun ciidamo isugu jiray soomaali iyo kenyaan ee qaybta ka ah admis ayaa si buuxda oo la wareegay magaalada kismaayo maantaoo kale sanadkii hore ee labada kun labaiyo taliyihii hore ee ciidanka booliska soomaaliya jenaraal cabdi xasan xijaar ayaa xarunta ciidamada booliska gaarka ah ee cad allaha u naxariistee sareeyo guuta farxaan qaroole oo ahaa taliyihii ciidanka booliska gobolka banaadir oo ku geeriyooday qarax miino oo al-shabaab kula eegteen tuulada basra ee gobolka shabeellada dhexe maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun boqol siddeetan iyo toddobadii suldaan salaadiin ayaa magaalada qudus ka qabsaday masiixiyiintii haysatay maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun afar boqol sagaashan iyo labadii boqor henrigii toddobaad ee ingiriiska ayaa ku duulay dalka faransiiska maanta oo kale sanadkii kun siddeed boqol iyo toddobaatankii magaalada roma ayaa lagu dhawaaqay inay tahay caasimadda dalka talyaaniga maantaoo kale ee sanadii kunsagaalboqoafaryoafartankii kacdoon ka dhan ahaa jarmalka ayaa ka bilowday magaalada warsow oo ah caasimada dalka poland waxaana ku geeriyooday ku dhowaad laba boqol iyo konton qof maantaoo kale sanadka markuu ahaa kunsagaalboqolkontoniyosideedii dalka geni ayaa xoriyadiisa ka qaatay faransiiska oo gumaysan jiray maantaoo kale sanadii kunsagaalboqollixdan iyo afartii waxaa la ogolaaday in cabista sigaarka laga qaado maanta oo kale ee sanadkii kun waxaa la ogaaday in cabista sigaarka laga qaado cudurka kansarka sambabada ku dhaca waxaana ay dhaqaatiirta ka digeen in la badsado cabista sigaarka ugu dambayntiina maanta oo kale ee sanadii labada madaxweynihii kuuriyada koonfureed romun hoyn ayaa ka gudbay qadka militariga ee waqooyiga kuuriya isagoo u socda shir madaxeedka labaad isagoo u socda shir madaxeedka labaad ee kuuriyada waqooyi ee uu la lahaa hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jon un guud ahaana waaga xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay markaan aan dib kugu celiyo burhaan diini iyo qeybaha ka barnaamijka kulanka k n n aada bay mahadsan tahay wariyaheena maxamed aadan oo nala socodsiinaysay qaar ka mid ah dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay markaan waxaan si kooban u eegi doonaa qaar ka mid ah dhacdooyinka kale ee warbaahinta caalamka aada lahayaan haddii aan eegno markan dowladda indonesia ayaa tijaabineysaa markii ugu horeysay tareen nooca dheereeya ah oo ay ka bixisay lacag gaaraysa toddoba dhibic saddex bilyan oo doolarka mareykanka shiinaha ayay ka iibsatay wuxuu ka mid noqonayaa mashruucyada ugu horeeyay ee dowladda dalkaasi indonesia ay ka iibsatay dalkaasi shiinaha tareenkan oo nooca dheereeya ah, waxaa xarig ka jiray madaxweynaha wadankaasi joko wadodo waxaana la sheegay inuu ka mid yahay tareenada adduunka ugu dheereeya markii ugu horeysay shiinuhu inay isticmaalaan waxayba bilaabeen sanadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii maalmo ka hor dalka ciraaq waxaa ka dhacay arin naxdin lahayd oo dad badan ay ka argagaxeen dad ka qaybgelayay xaflad guur ayaa daba u qabsaday goobtii ay joogeen lamaanihii arooska ahaa ayaa la sheegay ilaa hadda inay hadli la-yihiin oo dhaqaatiir ay daaweynayaan waxaana la sheegay in hadalka ilaa hadda uu ku dhegan yahay oo aysan hadli karaynin safarkii ugu dheeraah ee bas lagu galo ayaa la galay waxaana la galay baa leeyahay kooxdada oo dabaaldeg sameynayay waxay ku mareen labaiyo labaatan wadan oo dunida ah laga oo yurub ah ingiriiska ka bilaabeen waxaa la sheegay qofkiiba in laga qaaday lacag gaaraysa afar iyo labaatan kun iyo saddex boqol oo doolarka mareykanka ah oo labaatan kun oo baan u dhiganta meelo badan oo dunida ah ayay dadkan ku madeen safarkan oo ahaa mid loo aqoonsada inuu ahaa safarkii ugu dheeraa ee lagu maro meelo badan oo dunida ah labaiy labaatan wadan oo yurba ah ayuu ku mareen gabagabadii barnaamijkaanu joognaa markana kusoo dhawaada xubinteenii kale ee kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaanay waxaan idhi bilowgii gugaaniyo ilaa beriga aan joogno burbur iyo shabaabow intii bele ku soo gaadhay bishan iyo bishii hore waxaad baas la kulantoo dhan burdabrida bacaad iyo sidii buure iyo geedo buntuq iyo baroon laba dhaco biriqsidoodiiya beekam waxaan kugu ridnoon kugu baroobaynay bar ka mida adoon qarin runtaa lala bareeraahe bushimaha intaad kala furtaan baa ka sheekeeya bandar lagu kifaaxiyo markaad beled ka caagnaatay basaastiyo dhibkaad mudatay iyo barakicii daalka bulshadeenna moogiya dadkaa baahideed qabae baadiyaha sidaad ugu jabteen ugu bishaareeya booto iyo waxaad cagajuglayn shacabku baadaanba idinkoo bistiin marahayo badi hareeraysan karatay baroortiyo dhowaan balanbalkuu jeedshay beerjileec hadduu nooga rabay baga dhammaadkiinna looga rabay baga dhammaadkine ma tiraahido war cabdulow sida bisla caraysna hadda ka hor wuxuu yidhi wax dhan baad isbumbuunisee baay makaa yeedhay warana waxaan odhan lahaa tiyaam ah waa hubaa inuu dilay khawaariije taasna waxaan ogaayay inuu hadeer furinta joogaaye hangool iyo cadays waa kuwii galay dagaalkiie shaaciy iyo shiriif iyo abwaan sahl way halgamayaane ragga geedka joogana runtii wou gurmanayaan war ma haysiine xerta joogta geedka kalamaan xertii furunta joogtaa inta meel bannaana dhigteen soo hadashay waxayna dhaheen xertaan geedka uga soo tagnaay ma cabsanaysaan dagaalka maa soo gashaan warbahu dulmiga maxaa goolbaa ka dambeeya mise maxamed sahal warnamiyo aan sadagiyaasa araasiyoona tiya maka lugle arantun mayl eray shina fadhiidi iyo fooftuway unageedagiyo kofoofeenba fidhiine may fartahan inkogodan aryaadhaha xerta geedkaa nooga tagta la garay calishan iyo tobaniyo shariif shaaciy xay nugu maageen war aniga dulmiga oo dhan intaaj ka dambeeyaan u malaynaa war waxaan u malaynayaa abwaan maxamed sahal beelaha dagaalka shabaab ka qayb gala helay inta cilmi baaris ku sameeyo inuu qolo walba gooni u soo tilmaamo war hadda haddau qaar xamanaayey aryaa manabe xaladaanowba dhahaya xan maxaan ka rabnaa wax adaanba u jeednaahe war cidhaabtooda anaa dhuuxay gabay cayna ma ahayne caynlaydu runtii waxay ahayd weer caraada ah colka baxay gabyaagu cotoo caawinta u raacay xorayntii camaarana tegiyo ceelka bacadweyne ceelbuurna u sii muuqda iyo cirifka xiindheere cabashada ma garan iyo waxay noo cuskanayaane goormaa ciyaalkii shabaab cudud libaax yeesha waxayba ku dhaheen warabahaa ku cunayaa wehelkuuma noqoye qofka laba weji lahaa hala dhigaanin wacado dagaal aan lagu la wadin allahayow dhibbadana war bilaashay noogu wacayaane al-shabaabkii soo duulay ee damicuu aafiyey doc kastaba markii laga maree diriirta loo loogay dawacada haddii arkaa waa ka didayaan aryaadhaha al-shabaab gurigoora abba'ay inta furunta joogtaana ku filane samigay cabdulla waxa uu yidhi naftii halige aneexayn naftii huraa isku naaba naftii halige aneexayn naftii huraa isku naaba war kalmaanay dagaal ka socda iyo awoodda shacabka war uma haysiine hadda ka hor waxaa la yidhi wiili aabbihiis ayaa u dalxiis tegey beer xayawaanaadka lagu xanaaneeyo waxayna tageen beertiiyo inta badan xayawaanaadka ay u horreeyaan libaaxa iyo shabeelka ay shabaqyada ku jiraan si dadka looga difaaco oo soo baxsanin balse waxay yaabeen markay arkeen maroodi weyn oo xarig yar ku xidhan oo meel bannaan ah jooga markaasay inta cabsadeen cabsadeenay shaqaalihii beerta xayawaanada waxay weyddiiyeen maroodiga intaan leeg xarig andhannuhu ma celi karee ama uu nagu soo fakadaa maxaa khatar noo gelinaysaan kadibna shaqaalihii waxay ku jawaabeen hadal xigmad badan leh kaasoo ahaa maroodigan isagoo yar ayaa xarigga lagu xidhay maanta uu weynaadayna ma rumaysna inuu xariggaa yarka ah goy karo marka Eh. dadkii shan iyo tobanka sana cabsan jiray eh. ee aan rumaysnayn in shabaab laga adkaan karo eh. maanta ugu dambayn xitaa kalamaan furinta joogto waxay barteen in shabaab laga adag yahay cidna wax bursanaa karin war maxaad ula yaabaysaa sowma aadan arkin rati qoora oo qooqan oo cunug yaru xariirinayo war dadka dadka dhiirigeliya waxay dhahaan la awoodaayo istaag warbow somaadu waxay tidhaahdaa wixii aad barataa waa baaska marka haddaad cabsi barato haddii weligaa banaad u hognaanaysaa war soomaalida iyadaa hadda toostae kalamaan toban sanay u sheegaysa sheegaysa inay iska dhici karaan war jimcihii dhawaay lagu qabtay daljirka dahsoon ee loogu magac daray guul ama geeri waxyaabihii laga diiwaan geliyey waxaa ka mid ahaa toddobaatan jir carruurtiisa wata oo banaanbixii duubayoon wax qabsiyuu ka muuqan wuxuuna sheegay weliba koonaha magaalada inuu degan yahay isbaarooyinkii miyaa la qaaday bow hadda kuma dhuuntaan miyaa magaalada koonayaasheeda war dhoonbirkiisaa guriga u yaal xabadano xabad kama xanuun badna war waxay maraysaa markay carabta oran jireen alkhoof mantihi war wararkii ugu dambeeyey ma haysiine waxaa la sheegayaa saaxiibkii weynaa ee shaab u inuu shacabka hurdi siiyo eh. inuu taleefonka qabalaayahay waayahan war amuu tiisa u yaabay oo meel anteena la'aana u cararay waar godadka marka la galo eh. anteenadu ma shaqayso aryaadhaha kale maanay aan idiin warrame eh. nimanka ciidciidka ku go'doonsanay ma hadday agteera waa faafeenaa layidhi qaarna waaba fakadeen buundoodhinkana waxaa la sheega maqhribka kadib inaan la jooginoo laga gudbo dhinac kasta war cabdullow buundada liqliqatee beledweyne haddaad bir in lagu xihay ku ogeed dadkii ka hoos hoosbaxaya inta loo diiday aasilig iyo oda lagu xihay helay hadda wal cabdikuusow gawaaridu iminka hargeyso iyo burciyo ma tegi karaan haryadhaha warkan wayga dhex gasheene shabeellada dhex meel nimankii buundoodhinka ka gudbaayaan iyo meelaan waaga laga dhaqaaqin waayo halkaasna waxaa iiga cadin in hagaru ka jirtoon habar shiish waaga dhimanin dhanka kalena haddaan idinkaga warramo wara dhuumale meel la yidhaaho oo galhareer iyo ceelbuur u muuqata saddex isbahaysiyaa isugu tega turkiguma ku jiraa war turkigu isbahaysiga neetu ka mid yah war turkiga qaraxii ka dhacay ka dambeeyey waa la ogaaday waleelise laga fakan waayo durba miyay soo qabteen aryaadhaha warka waa un iga dhex gashaane isbahaysiga saddexda beelood magacoora haddaan idiinsoo gaabto waa c m x kuwii horena waa ogeedeenoo afarta beelood ahayoo afarta s ahay intubana waxay ku heshiiyeen in qawaariij la soo afjaro hadda warma yaale maha naga kacsha war cabdulow cali jayta hadalyo war weyn hoga tusaaleeye wuxuu yidhi halyeeyow dagaal heegan wownahaye hadafkeenna guud iyo si aan horumar loo waaye eh. habar shiish haddii aadan dilin hawsha socomee bislow sida maxamed sahal sheegay eh. habar caddaa nafteedaan eed la'aan war hagar looma baahniyo xilligan been hadoodilene eh. habarta shiish sideedaba inay naga hartaa wey naw waar inta habruu noolyihiin hawli socon hal jaw ma aha afooyinkaan noo hadoodilane habar shiish haddaanaana dilin howl socon mayso warmadayo lafta gareen waa ka soo baxay diyaaradan geyna baydhaba ku tegee muxuu diyaaradarka abawsa raac waay muqdishoya ka hor jooga war weli leeray eeran aamo oloisa kushakiisinyaa usi goronja hilid goron welba ma koohirinyaa isleeye aryamadeeyow doorasho muggi la gaaro leesma aamino war kalemaanay war mahaysiine gudoomiyaha maxkamadda ciidamada korneyl shuute suuraantulmaa idinka hukumay waar ma khawaarij kalaa la geeyey xarafka ba fikradiisa naabaa ku waajibta ma yidhi ilaa uusan annaga maa'idan ugu akhrin nabeedadaan arka inaysan suuratu maa'idda hurayn war cabdullaw ilaahu intii ka sheekayda nugu dar war waar ma wuxuu yidhi qofkii shabaab la hadla toogashaa lagu xukumo warwarka ku soo boodinina horaa waxaanu maqli jiray askari lama saaxiibo maantana shuuta iiga caddaatay sababtoo ah wuxuu yidhi nimaan saaxiibnahay aad isu jeclayn ayaan hadda ka hor toogasho ku xukumay markaan toogashada ku xukumayeyna saaxiibtinnimadeenaan qadarinayoon ku ilaalinayey oo toog saaxiibtinimo miyaa jirta hadda naga dhex gelinine wuxuu yidhi saaxiibkay wuxuu ahay sarkaal ciidamada ka tirsan asoo qori wato xaafad dhex ciyaal waxay ku dhaheen ma dhoco biya ka dhaca ma dhoco biya ka dhaca kadibna intaxanaa qowrisaas ku firdhiyey dhimashaana ka dhacday marka saaxiibkii anoo u danaynayana toogashaan ku xakumay saraakiishauu la hadlayeyna wuxuu u sheegay saaxiibbadiin danu waxay ugu jirtaa dariiqa toosan inay ku socdaan hadday ka leexdaanna ku celiya runtana u sheega sababtu ah saaxiibtinimada waa tan xaqa kugu aadisa aryaadhaha anigu weligay suurta ka hor toogasho saaxiibtinimo lagu ilaalihaayo ma maqal war qofka xaqiga uu galay in laga gudo adduun iyo aakhiraba faa'iidaa ugu jirta shuutana wuxuu yidhi saaxiibkay iyadoo toogashadii aan ku xukumay loo sii wado ayaa qoyskii uu wax ka dilay cafiyeen sidaasuuna toogashadii uga badbaaday laakiin ciidanka qalabka sidoo dhan waa laga saaray haddana weli saaxiibaa nahay oo waa uu joogaa naw waar miyuu soo xabaala toosay waaqloo war mahaysida cid xabaal gasha sooma toostee cali ugaas cabdulla guddoomiyihii hore gobolka banaadir allahow naxariista waa xijaabtee cabdulla waa jashii dhammaata ayfka shoogi maysee ugaas cali ugaas cabdulle duqii hore magaalada muqdisho taariikh dheeruu ku lahaa maamulka gobolka banaadir dalaadiinta soomaaliyeedna taariikh weynuu ku dhex lahaa hadda allah u naxariista waa halyaha ajashii u timide aryadhaha waa intaase allah u naxariista cali ugaas cabdulle dadka iyo dalkaba sabir iyo iibaan allaha ka siiyo asagana jinnadii farduuso allaha ka waraabiye dumarkow ka tegayo daa'imaha carruurta dalka iyo dadkaba samir allahayow ka deeqsi allahayow ka deeqsi hirgeli hibadaada ee ka socday tiyaatarka qaranka wareegiisii labaadaa maanta bilowday suugaan suugaanyahanno miirmiirahaana isu soo haray intii sawir gacmeedyada iyo farshaxanka ku-xeelka dheerayna waa soo hareen mar dhowna waa la soo gebangebayhahaa la yidhi oo bur iyo biyaa loo kala bixi doonaa dad aan la gaari karinaana ka soo bixi doonaa la yidhi aryaa tacsiyaan wada warkaan hayga dhex gelin dalka iyo dadkaba sami allahayow ka deeqsi allahayow ka deeqsi xubintii kalemana dhegeysateen barnaamijkana idaa u dambeysa war mahadnaqayaa saaxiibada gala qayb qaatay barnaamijka tobantii yarn farsamo ee dadkana dhegeysanayaba waxaan kaga tegayaa mid kamid a ah heesaha ay ku luuqeysa ilaah naxariistee fanaanada faadime axmed heesta sida gooda caana tani barnaamijkan lamidana madgeliyo